بسم الله والحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني أفريا طبناد waxaa inoo soo socday almaxjuubaatu min annisaa haweenka dhaxalka loo diiday ee uu ku dhacay xajbil xirmaanku waxaa inoogu joogtay ayeyda docda hooyo ka timi waxaynu ka qaadi doonaa ayeyda docda aabbo ka timi waxaa xijaabaya al ummu iyo walab labaduba way xijaabayaan markaynu eegno saddexda madhab ee laga tago madhabka xanaabilada saddexda madhab ee kaleba waxay qabaan in ayeyda docda aabba ka timi aabba uu xijaabayo aabbo iyo hooyiba waxay ku xijaabayaanna waxa weeyaan way ka darajo dhow yihinoo maydku waa uga dhow yihin maxjuubada afraad waxa weeyaan alugtu shaqiiqa waa sidii walaalkeed oo kale waxa xijaabaya iyadana alibnu ibnu libni iyo alab intaba way xijaabayaan oo jiha ayay ku xijaabayaan istiqraaqu ulfuruud ayaa lagu xijaabayaa iyana marka ay noqoto casabo marka ay noqoto alukhtu liab ukhtadii xagga aabbo waxayana xijaaba intii walaalkeed xijaabayey oo ah alibnu ibnu libni alab akhu shaqiiq iyo ukhtaani shaqiiqataani fa akthar ilaa wama ahaa mucasib inuu la joogo mooyaane wuxuu leeyahy uktadii la abka ahayd waxaa lagu xijaabayaa inankii meydku dhalay kuwa awowgoo ahaa ee inankiisu dhalay aabbihii akhun shaqiiq walaalkay isku hoyo aababa ahaayeen meydka intaasuba waa xijaabayaan waxaanay ku xijaabayaan waxa weeyaan dee akha mooyaane inta kale jiha ayay ku xijaabayaan akhuna wuxuu ku xijaabayaa quwa ayuu ku xijaabayaa oo waa ka quwo roon yahay ukhtaani shaqiiqataan ayaa iyaguna xijaabaya iyo ka badan waayo faralkii ayay ka dhammaysanayaan oo labada ogto ee shaqiiqataynka ahaa iyo ka badani markay hulusaankii qaataan ukhtadii le abka haydiyana waa dhacasa way iska tegaysaa allahuma ilaayo inuu mucasib uu la joogo mooyaane waxaa kaloo xijaabaya ukhtadaa le-abka ah ukhtun shaqiiqa saarat casabata maca alkhayr ayaa xijaabaysa ukhto shaqiiqo ah oo casabatu macal kheyr noqotayna waa xijaabaysaa waxaa kaloo xijaabaya ukhtada li'aabka ah istiqraaqu ulfuruud iyadoy xoolihii ay ka dhammaadeen oo casaba bimacnaa noqotay maxjuubada lixaad waxa weeyaan uktun liom um, uktadii xagga hooyo ay meydka ka walaalo ahaayeen iyana waa sidii walaalkeed oo kale waxaa xijaabayana farcun waaris oo afar ruux ahaa waa ibnigii iyo bintadii awlaadu sulbiga ahaa iyo ibnilibni iyo binta sulbad iyo bintalibnadii afartaa oo xaggii farac ah iyo aslu dakar waaris iyo asal dakara oo waarisa waa aabbihii iyo awowgii waa maxjuubada toddobaad waxay la mid tahay sidii muctiqii oo kale waxaa xijaabaya iyadana ibnun iyo ibnulibni inanu meydku dhalay iyo inanu awow yahay oo inankiisu uu dhalay al ab aljad alikhwatu alashqaa alikhwatu liab abnaau likhwa alacmaam abnaa'uhum ukhtun saarat casabatan maca alkhayr istiqraaqu lfuruud in alla intaasoo dhamiba muctiqada waa xijaabaysa iyadana intaa haddaynu kaga baxno raggii iyo dumarkii la xijaabay xajbu xirmaanno uu ku dhacay waxaa muhiima oo runtii aada u mudan baabulxajbi marka aynu joogno in aynu labadaa jadwal ee midna ragga uu ku saabsan yahay midna uu dumarka ku saabsan yahay si wanaagsan loo weeleeyo oo loo qaybo man huwa al alakh almubaarak man huwa waa kuma alakhu almubaarak walaalka ducada qabaa waa kuma ida stakmala albanaatu ida stakmala hadday dhammaystirtaan albanaatu hablihii meydku uu dhalay ee banaatu sulbiga ahaa athuluthayni thuluthaynkii hadday dhammaystirtaan saqada waa dhacayaan banaatulibni waa dhacayaan ilaa idaa kaana macahunna inuu la jooga mooyaane ilaa idaa kaana macahunna inuu la jooga mooyaane ibnu ibni inuu la jooga mooyaane fii darajatihinna oo iyaga la darajo ah aw ansala minhunna ama ka hooseeya haddii ay u baahdaan ilaa iyaynu la joogo intaasu mooyaane waa daadanayaan mithl ibni ibni ibnin oo kale macnii kii ka derajo hooseeya ayuu tusaale ka bixiyey sheekhu fa yucasibu wuu casabaynayaa kaa la derajadaahi ama kaa ka derajada hooseeya banaatul ibnigii waa casabaynayaa allawaatiid kuwaasoo laa farda lahunna faral aan lahayn wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa fii haadihi alxaala xaaladdan waxaa lagu magacaabaa alqariibu almubaarak sokooyihii ducada qaba ee barakaysnaa ama al akhulmubaarak baa la yidhaahdaa walaalkii barakaysnaayee loo duceeyo ducada qabay wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah ninkan la yidhaahdo walaalkii barakaysnaa waayo muxuu yahay wuxuu uhi sheekhu haddii hablihii uu meydkuu dhalay ee banaatu sulbiga ahaa faralkii ay ku qaateen thulusayn banaatul ibniga horta way daadanayaan sidii qiyaastu ahayd mar baanay se daadanahayn banaatul ibnigaasi kow ama mid ha noqoto ama ha ka badnaadaane mar baanay daadanayn waa inuu la joogo ibni iyaga la darajo oo walaalkood ah ama inaad ama inaadeerkood ah ama waa inuu la joogo ibnuul-ibni iyaga ka darajo hooseeya oo iyadoo hadday bintul ibno tahay waa inuu la joogo ibnu ibnu ibni waa inuu la joogo iyo wixii kasii hooseeyaaba waa inuu la joogo fa yucasibu marka wuu casabaynayaa kaa la derajadahi ama kaa ka darajo hooseeya banaatil ibnigiibuu casabaynayaa oo uu odhanayaa lidakari mitl xadil unhayeyn aan xoolihii u qaybsanno maxaa yeelay wax faraloy maanta ay leeyihin dee ma jirto waa dhaceeno huluseynki baa laga dhammaystay wayusamaa dabeetana sidaa waxaa loogu magacaabay darteed fii haadihi alxaala waxaa lagu magacaabaa alqariibu almubaarak sokeeyihii iyo kii qaraabada ahaayee barakaysanaa la barakeeyey oo hablihiibaa u ducaynayo bimacnaa walaa ninkaa dee soo gacan qabtay oo iyagoo dhacay dee alla ugu irmaaman tegey ayay u ducaynayaan amba waxaa la yidhahdaa alaqul mubaarak wa sumiya bi haada sidaana waxaa loogu magacaabo magacaa wuxuu kula baxay liannahu maxaa yeelay isagu lowlaahu haddii isaga la la-ayey lamaa warisa may dhaxleen banaatul ibnigu may dhexleen shay-an shayna waa may dhexleen wasumiya waxaa loogu magacaabay bi haadaa sidaa magaca bimacanaa ay qariibulmubaarak ama alakulmubaaraka waxaa loogu magacaabay liannahu maxaa yeelayn lowlaahu haddii la la-yahu maxay akhulmubaarakan haddii la la-yahay lamaa warisa may dhexleen banaatul ibnigu may dhexleen shay-an shayna may dhexleen hadduu meesha ka maqan yahay dee hablihii meydku uu dhalee banaatu sulbigaha ee thuluthaynkii ay qaateen banaatul imnigu way iska tegi laayeen oo meeshaba way ka bixi laayeen wa biwujuudihii joogitaankiisa almubaarak ee barakaysan ayay warithna wax kaga dhaxleen mina tarikati tarikada ay wax kaga dhaxleen wa biwujuudihi almubaarak joogitaankiisan barakaysan ayay warithna ku dhaxleen haweenkii iyo hablihii banaatul ibniga ahaa min atarikati xoole ay wax kaga dhaxleen wakadalika saasoo kale tusaale kale ayuu sheekhu bixiyey ida stakmala alakhawaatu shaqiiqaat akhawaadkii shaqiiqaadkahaa hadday dhammaystirtaan iyaguna ahulusayni sulusaynkii hadday wada qaataan saqada alakhawaatu liab akhawaadkii liabka ahaa iyaguna way daadanayaan waayo shaqiiqaadku iyaguna markay badan yihiin dee waxay qaadan jireen hulusaan kuwa la-aabkay la joogaana sudus bay qaadan jireen siday labada hore isku yihiin bay labadana isku noqon jireen marka hadday shaqiiqaadkii maanta ay qaataan sudusaynkii akhawaadkii la-aabka iyaguna waa dhacayaan wakadalika saasoo kale waxaa kuula mida ah sida labadaa hore oo kale ida stakmala alakhawaatu shaqiiqaat akhawaadkii shaqiiqaadka ah haddii ay dhammaystirtaan athulusaynkii saqada waa dhacayaan alakhawaatu akhawaatu li-ab waa dhacayaan ilaa idaa kaana macahunna inuu la joogo mooyaane mucasibin mid casabeeya iyaga akhwaadkaa liaabka ah oo ah akhun liaab walaalkoodoo dee akh liaab uula jooga mooyaane akh shaqiiq iyaguma casabeeyo horeynu usoo dhaafnay oo waa ka daraja waa ka quwo roon yahayoo waa eryayaa meeshaba waa ka saaraya iyaga fa innahu isagu yucasibuhunna wuu casabaynayaa hunna oo maxaya ah, akhawaadkii liaabka ahaa fii baaqi tarika tarikada wixii ka soo hadhay ayuu casabaynayaa oo uu lidakar mithla xadin unsayeen u qaybsanayaan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa isaga alakhl mubaarak walaalkii barakaysnaabaa isagana la yidhaahdaa id waqti lowlaahu haddii isagana la la-yahay akhli abkaa lamaa warisat aanay dhaxasheen lamaa warisat aanay dhaxasheen al akhwaat liab aanay dhaxasheen fa bibarakatihi barakadiisa ayay nilna ku gaadheen oo ay ku qaateen shay-an shay oo min almiiraati dhaxala oo dhaxalkiya ayay ku qaateen fa bibarakatii barakadiisa ayay ninla ku gaadheen ay ku qaateen shay-an shay oo min almiiraati dhaxalkii ka mid a qaala fii nadmi raxbiya saaxibu raxbiya wuxuu ku yidhi manduumadiisa raxbiyada ah isagoo ka hadlaya arrinta aynu taabanay huma banaatu libni yasqudna mataa xasal banaatu thuluthayni yaa fataa ilaa idaa casaabahuna dakaruu min waladi libni calaa maa dakaruu ومثلهن الآخوات اللاتي يدلين بالغرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخون لهن حاضرا عصبهن بادنا وظاهرا ثم دبدتنا بنات الابن hablihii uu dhalay ibnigu ee meydka awoga u ahaa yasqudna waa daadanayaan mataa xilligii xaasa ay wada qaateen albanaatu banaadkii sulbiga ahaa markay qaateen athuluthayni thulusaynkii xoolihii saddex meelood loo qaybiyey labadii meeloodba markay wada qaateen banaatu sulbigi banaatul ibniga waa dhacayaan yaa fataa wiil yahow uma dabadeetana banaatul ibni banaatul ibnigii yasqudna waa dhacayaan ibnigu mataa xilligii xaaza ay qaateen albanaatu banaadkii sulbiga ahaa athuluthayni thuluthaynki markay qaataan waa dhacayaan banaatulibnigaasu yaa fataa wiil yahow ilaa idaa mooyaane ilaa idaa casabahunna markuu casabeeyo mooyaane addakaru lab markuu casabeeyo mooyaane oo marka uu la joogo lab markuu la joogo banaatul ibnigi markaa ma dhacayaan ilaa idaa casabahunna inuu la joogo oo uu casabeeyo iyaga mooyaane addakaru lab oo min waladilibni waladulibni ah bimacnaa ibnilibni markuu uu la joogo mooyaane inta kale waa daadanayaan calaa maa siday sheegeen culammada faradiyiintu sida ay sheegeen wa midlahunna waxa kuula mid ah oo kuula mid ah eh, ee banaatul sulbigii waxaa kuula mid a oo iyaguna huluseynkii wada qaa markay wada qaataan daadanayaan kuwa la joogaa al akhawaatu lawaati hablihii allaati taasoo yudliina ku dhowaaday bilqurbi dhowaansho docda aabba iyo hooyaba kasoo soo dhowaaday min aljihaati ay min jihatayl ab wa um jihadii xagga aabba iyo xagga hooyaba kasoo soo dhowaaday wa midlahunna waxaa kuula mida a sulbiga sulbigaa al akhawaatu akhawaadkiibaa kuula mida allaatii taasoo yudliina kusoo soo dhowaaday bilqurbi dhowaansho min aljihaati docaha kasoo dhawaadayo dhowaadayo bimacnaa jihaadkanu waa jihatay ab wa um xag hooye xagga aabbaba ka soo dhowaaday oo macnuhuna uu yahay uun akhawaadkii shaqaa'iq ahaa iyaguna markii hulusaankii ay qaataan akhawaadkii le afkaha waa dhacayaan weeyaan macnaheedu wa midlahunna waxaa kuula mida banaadka al akhawaatu akhawaadkii allaatii taasoo yudliina ku soo dhowaaday bilqurbi dhowaanshiyo minaljihaati ducaha ka soo dhowaado docdii aabbo iyo hooyo meydka kaga soo dhawaaday idaa akhadna marka ay qaataan fardahunna faralkoodii marka ay qaataan waafiya oo waafiya oo buura ah oo kaamila marka ay qaataan akhawaadkaa shaqaa'iqaahi asqadna waa daadinayaan awlaad al ab way daadinayaan albawaakiya ee ooyaayey albawaakiya ee ooyaayey idaa akhadna markay qaataan fardahunna faralkoodii waafiya oo kaamila asqadna waa daadinayaan akhawaadkaa ee shaqaa'iq ahi awlaad al ab waa daadinayaan albawaakiya awlaad al abkii albawaakiya ooyaayey oohinun bay meeshii ka dhexlayaanoo wax kale oo meeshii kala tegayaan ma jirto mar baanayse dhaca haynin wa in yakun haddii la helo akhun walaal lahunna iyagaa u sugmay xaadiran xaala kownihii uu yahay mid jooga casabahunna wuu casabaynayaa akhaasu akhawaadkii leabka ahaa baadinan sida qarsoon iyo wadaahiran sida muuqataba oo baadinan ay cindallaahi bay ku macneeyaan culammadu ilaahay agtiisa sida ku taalla waa casabaynayaa wadaahiran sida muuqato oo qaadigan masalada loo keenay ama ninka muftiga ah ee agtiisana dee waa casamaynayaa wa in yakun haddii la helo aqun walaal lahunna iyagaa u sugmay xaadiran xaal kownihii uu yahay mid jooga casabahunna waa casamaynayaa oo ma dhacayaan markaase waa gacan qabanayaa baadinan wa daahiran sida qarsoon iyo sida muuqato labadaba man huwa alakh almash-uum man huwa waa ayo alafru lmash'uum walaalkii belada qabay waa ayo taqadama waxaa inoo soo horu maray ana alafru lmubaarak walaalkii ducada qabay ee barakaysnaa huwa ladii kii inuu yahay lowlaahu haddii lala' yahay la saqadad ay dhacayso al-untha ta ay dhici lahayd inuu kaa yahay baa inoo soo horumaray wama staxaqad oo aanay ka mutaysateen shay aan shay min almiiraati dhaxalka aanay ka mutaysateen wuxuu leeyahay sheekhu taqadama waxaa inoo soo horumaray ana alakh almubaarak walaalkii ducada qabay huwa ladikii inuu yahay lowlaahu haddii lala' yahay la saqadat ay dhici lahayd al-untha ta ay dhici lahayd wama staxaqad oo aanay ka mutaysateen shay-an shaynama aanay ka mutaysateen min almiiraath dhaxalka aanay ka mutaysateen wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa kaa al akh almubaarak walaalkii barakaysnaa ayaa la odhan jiray aw alqariib almubaarak sokeeyihii barakaysnaa baa la odhan jiray ee ducada qabay wa ama alakhu almash'uum walaalkan belada qabe ee la baasaysanayo ee habaarqabaha ahi aw alghariibu almash'uum sokeeyahan la baasaysanayo fa huwa ladii kii weeyaan lowlaahu haddii lala' yahay oo meesha uu ka maqan yahay la warisat al-unthaa ay wax dhaxli lahayd weeyi wabi biwujuudihi jiritaankiisan iyo joogitaankiisan ayay saqadad ku dhacday oo falam tarif shay-a waxba may dhaxlin le sheekha caleyhi raxmatullah waa malaakul mash-uum walaalkii belada qabay aw alqariibu almash-uum sokeeyihii belada qabay eenkaarqabaa ahaa walaashiibaa habaarasa weeyaan walaashii ayaa habaaraysa oo intii yarayday heli lahayd iyo meelihii ay yar xarataysan lahayd ayuu ka kala kicinayaa fa waladii kii weeyaan lowlaahu haddii lalaayo isaga uu meesha uu ka maqan yahay lawarifat ay dhaxli lahayd al-untha tadhadige wax dhaxli lahayd wa biwujuudihi joogitaankiisan uu meesha joogo iyo noloshiisan ayay saqadad ku dhacday inantii falam tarif may dhaxlin shay-an shayna markaa may dhaxlin oo isagaa sabab noqday fa yusamaa waxaa lagu magacaabaa isaga markaa mash'uuman kii la baasaystay baa lagu magacaabaa li'annahu maxaa yeelay laa barakata fiihi de wax barakuu leeyi ma jiree da waa inkaarqaba weeye waqad aadaaha waa dhibay haa unsihii iyo tii dhadig waa dhibay wa adarra bihaa waana dhibaateeyey fa kaana wuxuu ahaa wujuuduhu jiritaankiisu shu'man calayha mid baasaysa iyada ku ah ayuu noqday waqad aadaaha waa dhibay akhaasu ama qariibkaasu ruuxii dhadig ahaa waa dhibay waadara bihaa waana dhibaateeyey fa kaana wuxuu ahaa wujuuduhu jiritaankiisu shu'man calayhaa mid iyada baasaysi ku ah wa min amhilatihi tusaalihiisa waxaa ka mida maa ruux baa geeriyooday waa haweeney waxay ka tagtay can sawj wa um wa ab wa binti wa binti ibni haweeneyda geeriyoota waxay ka tagtay saygeedii hooyadeed iyo aabbaheed inan ay dhashay iyo inan ay ayeeye u tahay oo inankeeda uu dhalay fali sawji sawji wuxuu leeyahay arubuc rubuc buu qaadanayaa waa liwujuudi farci waaris farac waarisaa meeshii jooga oo binto sulba iyo bintulibna ah walil ummi hooyadiina asudus hooyana sudus bay qaadanaysaa iyana waxay ku qaadatay liwujuudi farcil waaris walil abbi aabbihiina wuxuu qaadanayaa assudus sudus buu qaadanayaa waa liwujuudi farcil waaris walilbinti bintadii bintu sulbad ahaydna anisf nis bay qaadanaysaa waa likownihaa waaxida iyo walicadami mucasib waa iyadoo keliya mucasibna lama joogo walibintilibni bintilibnigiina assudus iyana sudus ayay qaadanaysaayoo sidaasi leeg la joogo mucasib lama joogo waxaana la joogtaa binto iyada ka sarraysana way la joogtaa waayo suduska ay qaadatayna waxa weeyaan takmiilat lihulusayn hulusayinkii ayuu dhammaystirayaa fatacuulu almasalatu masaladu waxay u cawlmasaa cawlku waa ninkii hore u yar tibaaxnay oo carabku inagaga soo dhacay waa inoo iman doonaa inshaa allahu waxaa la odhanayaa masaladii ayaa gargarooc baa gelayo dadkii qof waliba wuxuu xaqa u lahaa ayaa wax laga jarayaa oo wax laga garoocayaa si dadkii laysu wada gaadhsiiyo furuuddii loo wada gaadhsiiyo fa tacuulu lmasala masaladu waxay u cawlmasaa oo ay gaadhaysaa ilaa khamsata cashar shan iyo tobanbayn ayay gaadhaysaa oo markii hore labiyo toban masalada laga dhisayay shan iyo toban bay noqonaysaa falow kaana hadduu iyo fii hadihi lmasala masaladan hadduu ku jiro ibnu ibni hadduu ku jiri lahaa la saqadat macahu waxaa la dhici lahayd bintulibnaduna way la dhici lahayd liistiqraaq alfuruud furuuddii oo markaa ka dhammaatay darteed falow kaana hadduu yahy fii haadihi lmasalada masalada hadduu ku jiro ibnu ibni hadduu ku jiro la saqadat macahu waxaa la dhici lahayd macahu ibnigii ibniga ahaa ibnulibniga waxaa la dhici lahaa bintul ibnadi baa la dhici lahayd waa listiqraaqu lfuruud furuuddii oo dhammaysatay xoolihii awgeed falowlaahu haddii lalaayo isaga ibnulibniga la warihat waxbay dhexli lahaydoo dee suduskeeda iska qaadan lahayd fa isagu akhun mash-uum waa walaal la baasaystay calayhaa iyada marka loo eega la baasaystayoo iyadu ay baasaysato weeye marshaxda aan eegno waxaanu ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sawj om ab binto iyo bintolebni sawjku rubuc buu leeyahy maxaa u hooseeyaa arbaca halkaa inoo dhig umaya ab iyo bintolibnu saddexdaasubana sudus bay leeyihin mid walba maxaa u hooseeyaa lix saddexdaa lixaad midun ka soo qaado afartii inoo agdhig bintaduna waxay leedahay nis niskana maxaa u hooseeyaa laba afar iyo lix ayaa inoo sii yaadeen labadana agdhig hore waa waynankii usoo sheegnay masale hadday laba iyo lix ku kulmaan lixdun baa la qaataa labadii iska tuur lix iyo afartii baa isku soo hadhay qaanuun kalaad qaybasa waxa weeyaan lix iyo afar haddaad ku aragto masalo iyagoo ku wada jiraa masalada aslu masalaheedu wuxuu noqonayaa labiyo tobanuun markaa waxaan leenahay xoolihii labiyo toban meelood baa loo qaybinaya waa kaa dul saaray halkaa sawjka guudkiisa waxay ahayd oo labada ka wanaagsaneed halkaa uu dhigay shan iyo tobanka hoosteeda inuu dhigo ou shan iyo tobanka yar sarraysiiyo idinku haddaad doontaan halka shan iyo tobanka intaa masaxdaan labiyo toban ku dhiga halkaa ka sarrayso shan iyo tobankana shan iyo toban ku qora labiyo tobankana dabeetana qalin yar sidaa u mariya dusha uga mariya ku jeexa kutubta kale ee cilmu faraa'idku saasay badana u qorayaan saasaana ka fiican sidan ugu qoray sheekh waayo laba tiro kale kala noocabaa loo qaadanaya labiyo tobankii ayaa asri masaliyo inoo noqday labiyo toban maxaa rubca labiyo toban maxaa rubca waxaanu la jeedaa labiyo toban afar u qaybi weeye macnaheedu waa saddex sawjka hordhig waa kaa hordhigay ee shan iyo tobanka hoosteeda shan iyo tobanka hartay naga daayida isagoo waynuu imane labiyo tobankii inay hoosta allun ka soo qaado halkaa shan iyo tobanka labiyo tobankaan soo dhigo labiyo toban maxaa u sudusaa bimacnaa labiyo toban lix u waa laba laba hooyo siiyo hordhig maxaa haddana u sudusaa laba aabbo hordhig labiyo toban maxaa unisa oo u badha lix bintada hordhig labiyo toban maxaa u sudusaa laba bintolibnada siiyo iyadana hordhig isu gee haamtaa saddex laba laba lix laba intaa isu geed maxay isku noqdeen shan iyo toban asal masalaheennii horaana labiyo toban buu ahaa markaa xoolihii markii la qaybsaday shan iyo toban qori baanu kusoo baxay markii hore xoolaha asalkii laga qaybinay labiyo toban buu ahaa labiyo toban baa laga guurayaa qalin saaw mari waanigii ku idhi shan iyo tobanna dul saarun macnihii markaa wuxuu noqday xoolihii oo shan iyo toban meelood loo qaybiyey waa sidaa cawlku ayuu sawjku saddex ka helay saddexdaa uu ka helay rubac buura a maaha waxbaa dhiman waxbaa ka maqan garooc saasuu u galay saddexdani rubcii labiyo toban weeye ee laakiin rubcii shan iyo toban ma aha waayo shan iyo toban haddii afar loo qaybiyo saddexdii waxbaa ka dhimanaya markaa waxa weeyaan saddexdani labiyo toban oo afar loo qaybiyey ayaa saddex noqotay dabeetana waxaan leenahay xoolihii oo shan iyo toban loo qaybiyey saddex meelood ayuunbuu sawjku helay oo maaha rubc buura ahe waxbaa ka maqan ummadi waa sidaasi leeg labadanay heshay sudus buura amaha waxbaa maqan aabbuhu waa sidaasi leeg bintadu waa sidaasi leeg oo shan iyo toban maxaa maanta unisa miyaanay eh, unis ahayn toddobiyo badh inta ka maqan waad arkaysaa marka garooc baa ku jira waxbaa ka maqan bintalibadina waa sidaasi leeg waxa waxaa keenayna waxa weeyaan dee furuuddii iyo asl baa kala batay oo dadkii furuudda furuudda wax ku qaadanayay dee dhammaantood waxa meesha inoo yeela waa wada ehlu faral mid walba wuxuu xaq u lahaabaa la siiyey masaladii markaa saasu garooc uga galay iyadoo arrinku halkaa marayo ayuunbaa waxaa la helay ibnulibni bintalibnadii markaa wuuu yeedhaya wuxuu leey walaal iskaga soo bax meesha wixii inoo soo wada hadha ayaanu wada qaadan doonaaye haddii inantu bintulibnadu linlabay ka heshaye labadeeda haddaynu ka saarna meesha oo inoo waayo baaqiga wada suga bal inta kale sihaamtay sugeed waxa weeyaan saddex iyo toban weeyaan isla markaa weli cawl baa ku jira marka haddii masaladii weli cawl waxaanu leenahay markaa dadkii faralka ahaa ee kale meesha joogay ayaa xoolihii cawlba kaga jiraa marka iyagoo xoolahoodiiba uu cawl ku jiro dee in la yidhaahdo baaqi baa soo hadhaya wax suuragala ma aha dadkii casabada markaa ahay baaqiga sugaayay horta ayay ka dhaqaaqayaanoo way iska tegayaan iska tegitaanka ay iska tageen waxa u noqday ee bintal ibnadii ila waatii markii horeba meel iska horataysatay ee suduskeedii qaadatay ee masaladu shan iyo toban u cawlantay waxaa sababay inay iska tagto waa walaalkeedan meesha yimi sida awgeed wuxuunbay heli leedee walaalkeedan ayaa sabab u noqday saasay markaa u baasaysatay oo ay u habaaraysaa asluhaa min itnaa cashar labiyo toban min itnay cashar weyaan asalkeedu wa caalat ilaa khamsata cashar shan iyo tobanna waa u cawlantay dhankaa bidaxda waxa weeyaan qof waliba wixii uu ku qaatay faralkaa ayuu sheekhu ku sheegay sawjku rubuc buu leeyay liwujuudi farc alwaaris farc waaris oo jooga awgeed hooyo iyo aababa sudus bay leeyihiin liwujuudi farc waaris waaye binta ibnadu waxay ku qaadatay liwujuudi eh, licadami wujuudi lmucasib mucasib oo meesha joogin awgeed bintalibnadii iyona sudus bay qaadato takmilatan lihulusayn liannahu fardun lilinaas hulusaynka ayaa fardun lilinaas ah markay inantu nis qaadatay intii ka soo hadhayna waa suduso bintulibnada ayaa qaadatay fa tacuulu lmasala masalada waxa u cawl masala ilaa khamsata cashar falow kaana hadduu yahay fii haadihi masaladan hadduu ku jiro ibnu ibni la saqadat macahu waa la dhicilayd bintulibnaduna waa la dhacsa soo qadarinay sababtuna waa maxay waa liistiqraaq alfuruud furuudiyo dhammaatay awgeed falowlaahu haddii isaga lalaayo oo meesha aanu joogin la warihat waxbay dhexli lahayd fa huwa isagu akhun mash'uumun uumun calayhaa walaal la baasaystay ayuu iyada ku yahay calaa aasaasi wujuudihi wa cadami wujuudihii labadan suuro ee suuratu luulaa iyo suuratu thaaniya waxay ku kala dhisan yihiin buu sheekhu leeyahy bal isagoo aanu ibnulibnigii aanu la joogin bintalibnadii iyo isagoo la jooga suuradan horeynu akhrinay waa ibnulibnigii oo meesha ka maqan inantu suduskaasay qaadanaysaa masaladuna shan iyo tobankaasi oo cawlmasa marka uu la joogana qaabkana iyana u dhismanaysaa labiyo toban ayaynu xooli ka dhisnay labiyo tobanka waxaa u rubuca saddex sawjka c waxaa u sudusa laba ummada c waxaa u sudus kalaa laba aabbaha c waxaa u nisa lix ee bintada c bintalibnada iyo ibnilibnigu mar hadday wada joogaan baaqiga ayuunbay iyagu sugayaan sihaamtay sugayso saddex laba laba lix saddex iyo toban bay isku noqotay labiyo tobankii inta laga guuro ayaa lagu dhisayaa aslmasalihii saddex iyo toban laga dhigayaa xoolihii oo saddex iyo toban meelood loo qaybiyey saddex buu sawjku ka helay saddexdana rubuc buura amaha waxbaa dhiman rubicii garooc baa ku jira ummadii iyo aabbihii iyo bintadii intuba waa sidaasi leeg iyagana waxbaa ka wada dhiman oo imanka oo kale inaanay lix saddex iyo toban badh u ahayn baan ku tusayaa saddex iyo toban maxaa u badha dee lix iyo badh weeye badhama markaa ka maqan markaa lixdani labaiyo tobankay badh yihiin oo laga guuray saddex iyo toban meelood marka xoole loo qaybiyey lixbay bintadu heshay markaa waxbaa ka maqan niskeedii buura ahaa garwac baa ku jira ehelu faralkaa dee iyagii baaba cawl ka galayba iyagii baaba cawl galayba waxoodii marka wax ka soo hadhan hadalkiiba daa sidaa awgeed bintalibnada iyo ibnilibnigii laashay waxa la wax u soo hadhay lam yabqa mina tarikati shay waxba kama soo hadhin waana iska tegayaan labadu waa israacayaan waxa sababay inay bintulibnadu meesha ka baxdana ileen suuradaa hore waa tii wax dhexashaye dee ibnuilmin baa meeshii yimi kaasaa sababu noqday oo meelahaasuma iska xorataysan layde sababu noqday mulaaxada wa yushtaradu fii haadihi alxaala xaaladan wax loo shardi yeelaa an yakuuna inuu yahay almucasib alghariib fii darajatiha ruuxan mucasibka ah ee sokeeyaha ah ee iyada casamaynaya fii darajatiha waa inuu la darajayay amaa idaa kaana ansala minhaa laakiin haddii uu ka darajo hooseeyo sida bintulibni iyo ibnilibnil ibni oo wada jooga falaa yucasibuhaa ma casamaynaayo walaa tasqudu kumana dhacayso biwujuudihi joogitaankiisan li'annaha maxaa yeelay saaxiibatu fardin ee mid faral u saaxiiba weeyaan iyadu wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wa yushtaradu fii hadi alxaala xaaladdan wax loo shardi yeelay an yakuuna almucasib alqariib ruuxan casabaynaya inanta waa inuu yahay fii darajatiha mid iyada la derajo ah amaa idaa kaana ansala minhaa laakiin hadduu ka derajo hooseeyo oo tusaale ahaan bintal ibne iyo waxaa wada jooga ibnu ibni ibnin baa wada jooga falaa yucasibuha ma casamaynayo ma casamaynaayo waayo waxaanu nidhi ibni ibniga naasilka ahi bintalibnada wuxuu casabeeyaa un markay u baahato markay u baahataana waxa weeyaan markii banaatu sulbiga ay sulusaankii wada qaataan maanta markaa cid sulusaan ka qaadatay dee meeshii ma joogto sidaa awgeed ibnulibnigaa marka horeba la odhan maayo isku casabaad wada tihiin labadii niye baaqiga wada suga lama odhanaayo sidoo kale waxaynu leenahay bintul ibnadu dee way ka sarraysaa isaga oo meydka way uga dhowday sidaa awgeed waxa weeyaan saaxibatu farn waa ruux faral qaadanaysa suduskeedii bay qaadanaysaa ba tusaale labaad ruux baa geeriyooday waa sawjo waxay ka tagtay ninkeedii hooyadeed walaalkeed oo xagga hooye ah walaasheed oo shaqiiqada ah, walaasheed oo xagga aabba ah fa-idaa wujida haddii la helo fii haadihi lmasala masaladan akhun liab akh liaba haddii la helo tasqudu way dhacaysaa aluktu liab ukhtadii liabka ahayd way dhacaysaa liwujuudi lakh helitaanka la helay akha almash-uum mash-uumka ah kanbaasee beleda qabaa joogitaanka uu meesha uu joogo ayay ku dhacaysaa alladii kaasoo lowlaahu haddii lalaayo isaga la warihad ay wax dhexli lahayd wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra sawja ayaa geeriyootay intaasoo ruux bay ka tagtay haddaba masaladan haddii la odhan lahaa akh li'aba baa jooga ukhtadaa li'abka ahayd way ka baxaysaa meesha oo waxba heli mayso bal haddaan eegno shaxda sawjkii nis buu qaatay waxaanu ku qaatay licadami wujuudi farc waaris farac waaris oon meeshii joogin ayuu faralkaa ku qaatay ummadii sudus bay qaadatay waa liwujuudi tacadud fi likhwa waa dhowrka ikhwada ah ee meesha jooga awgood akhil umka ahaa isaguna wuxuu leeyahay sudus waxaanu ku qaatay licadami wujuudi alasl waalfarac asal waaritha iyo farac waaritha oon midnaba meeshii aanay joogin ukhta shaqiiqaahi nisbay leedahay waxaanay ku qaadatay licadami wujuudi lmucasib mucasib meesha joogin ukhtadii la abka ahayd iyona sudus ayay qaadatay takmilatan lihulusayn iyadoo loo dhammaystirayo huluseyinkii imaka akhli abi lama joogo ukhtadii abka ahayd suduskeedii bay qaadanaysaa aslu masalaheenu wuxuu noqonayaa sita xooli lix meelood unbaa loo qaybinayaa lix maxaa u nisa saddex sawjka siin maxaa u sudusa waaxid ummada sii sudus kalena akhli umka sii maxaa nis kale ah saddex shaqiiqada sii maxaa u sudusaa waahad ugtada li'abkaasi sihaamtooda sugee saddex hal iyo hal iyo saddex iyo hal sagaal bay isku noqdeen lixdii inta laga guuro ayaa la odhanayaa xoolihii sagaal meeloodunbaa loo qaybinayaa asal masaluu situu ahaa sagaal bay u cawlantay isagoo uu la joogo akhil uumka ahaa ee inanta wixeeda ka kala tuuraayey iyona haddaan eegna suurada kaleed sidii hore u daa waxaan ku darayaa an ukhta liaba iyo ukhta e, iyo akh liaba oon casabo ka dhigay baan ugu dambaysiinayaa masaladana sideedii baan u dhisayaa ukhtada iyo akhna waxaan leeyahay wixii baaqiya idiin soo hadhaa suga sawjkii markaana siiyey shaqiiqadiina aan ana siiyey labadii kalena aan min sudus siiyey sihaamtoodii sugayay sideed bay noqotay wax ka soo hadhay iska daayo iyagii buu cawl ka galay oo inta lix laga guuray ayaa sideed loo guuray waayo wax ka soo hadhay marka meeshii may jiraan haddii maanta aanu akh li'abkaas meesha aanu joogin ukhtada li'abka ahi daweyne kaa soo dhaafinayo sudus ayay qaadan lahayd oo kollayba masaladaa cawlantay aynbay cawlkaa kasii qeybgeli laydoo dee sudus bay halkaa ka qaadan lahayd dee ugamuu dareen garoociye akhli abkan ee markii hore ag fadhiday islahayd dee malaa isaga ayuu wax ugu kordhayaane ayay eeday uktadii liabkahayd tasqudu aluktu liab liwujuudi alakhi lmash'uum kan belada qaba awgeed ayay ku dhacday alakhu lmash'uumna alladii kii weyaan adara biukhtihi walaashii dhibay falam tarih bisababii isaga sababtiisa ayay waxba u dhexli weyday labadaa tusaale alif iyo ba sheekhu calayhi raxmatullah wuxuu inagu tusaalaynayey akhii mash'uumka ahaa marka uu meesha uu joogo hablaha ay walaalaayiin aanay waxba dhexlahaynin almasalatu almusharaka masalada la yidhaahdo masalatu lmusharaka waa masalo la wadaagayo min alqawaacid almutabaca qawaacidda la raaco waxaa ka mid ah fii cilmi almiiraat cilmiga ee dhaxalka cinda qismati tarika marka xoolaha la qaybinayo qawaacidda la raaco waxaa ka mid a an nabda'a inaanu ku bilowno biasxaabi alfuruud dadka faralka wax ku qaata uma bilcasabaat casabaad inaynu ku xigsiino fa yuqaddam waxaa la horraysiinayaa dawul furuud dadka faralka wax ku qaata waxaa laga horraysiinayaa calal casabaad casabaadka camalan iyadoo lagu camal falayo lagu dhaqmanayo biqowlihi sala allahu calayhi wasalam hadalkii uu nebigu uu lahaa alxiqu lfaraa'ida biahliha siiya faraa'idda ciddii lahayd famaa baqiya fali rajulin dakar iyadoo kaa lagu dhaqmanayo وهذه المسألة مسألة التي تاسو تسمى لقم مقعابة إيادا المس المسألة المشتركة قد خرجت ويكبح ذي عن القاعدة قاعدة دي ويكبح ذي ليه الشيخ عليه رحمة الله markaanu cilmiga dhaxalka joogno qaaciidooyinka la raaco waxaa ka mid ah kow markaynu wax dhexal joojinayno ciddii hilfarala baynu ka bilaabanaa uma bilcasabaat dabeetana dadkii casabaadka ahaa ee baaqi sugayaasha ahaa ayaa lagu xigsiinayaa fa yuqadamu dawlfuruud dawlfuruuddii ayaa laga horraysiinayaa cala alcasabaati casabaadkii dadkii baaqi sugayaasha ahaa camalan oo iyadoo lagu dhaqmanayo biqowlihi biqowlihi sala allahu aleyhi wasalam الحق الفرائض بأهلها فما بغي فلولا رجل ذكر وهذه المسألة مسألة حضباء إن قسوا آدني التي تاسد تسمى لقم عاوة إيضا المسألة المشتركة لإلهه قد خرجت ويكبحضي عن القاعدة قاعدة دا إنسو شيغني قابك الراعي وكبحضي وخالفت الأصل المتبع wakhaalafat waani khilaaftay al asla almutabac asalkii la raacayay waa ka baxday wahiya anna saaxibu alfardi yaakudu fardahu wahiya asalka mutabaca ahi waxa weeye anna saaxiba alfard ruuxa faralka u saaxiibka ahi eelahi yaakudu fardahu faralkiisa ayuu qaadanayaa wamaa baqiya wixii soo hadhana yaakhuduhu alcasaba casabada ayaa qaadanaysa kaa weeyaan asalkii mutabac ahaa markaa way ka baxday qaacidadaa walidaalika saa darteed ayaa khusisat bidikri xuska iyo sheegitaanka loogu gaar yeelay masaladan oo si gooniya faradiyiintu ay u sheegaan waikhtalafa fiiha asaxaaba wataabiciun walaa'imatu lmujtahiduun wakhtalafa waxaa isku khilaafay fiiha masaladan asaxaabatu saxaabadii rasuulka radia allahu canhum wasala allahu calayhi wasalam wataabicuun iyo taabiciintii baa isku khilaafay wal a'imatu lmujtahiduun a'immadii mujtahidiinta ah baa isku khilaafay ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin suuratu lmasala haddaba masaladan sansaanteeda iyo qaacidadeeda ay ku salaysan tahay wa suuratu lmasala masaladan sansaanteedu iyo asalkeedu waxa weeyaan an tamuuta imra'atun waa inay haweennu geeriyooto oo ay ka tagto can sawjin wa um odaygeedii iyo hooyadeed wa akhaweyni lium laba walaal oo xagga hooyaa iyo fa aktar ka badan wa akhin shaqiiq iyo nin shaqiiqa ah iyo fa aktara ka badan waxa weeyaan masaladan la yidhaha masalatulmushaaraka arkaanta ay ku taagantay waa sawj iyo um iyo akhaweyn ila um iyo ka badan iyo akh shaqiiqa ah iyo ka badan ukhto shaqiiqa maya lama yeelayo akh shaqiiqa iyo ka badan oo laba ah iyo ka badan ikhwa ashiqa oo isku jirta rag iyo dumarba kuwaa weeyaan fali sawji sawjkii masaladan nisful maal xoolaha barhkii ayuu qaadanayaa walil ummi hooyadiina assudus xoolaha suduskood ayay leedahay welil akhaweyni liumna athulus thulus bay qaadanayaan walam yabqa shay-un waxba kama soo hadhin oo uma soo hadhin lil casabati casabadii waxba uma soo hadhin saasay xoolii ku dhammaadeen markaa markii sawjkii nis qaatay hooya sudus qaadatay ikhwadan liumkana ay thulus qaateen lam yabqa shay-un lilcasaba casabadii oo akhan shaqiiqa ah iyo ka badan ah waxba uma soo hadhayaan wa huwa al-akhu shaqiiq weeyaan casabadiiya aw alikhwatu alashqaa hadday badan yihiin waa ikhwada ashqada ahayde maca anna qaraabatahum iyadoo weliba qaraabadoodu aqwa ay xoog badan tahay iyadooy qaraabadoodu aada u xoog badan tahay oo meeshii akhli umaba uu wax qaatay ayaa haddana kuwii ashqadahaa la yidhi iska taga faqad shaaraku waxay la wadaageen alikhwata lium ikhwadii liumkahayd waxay la wadaageen fii qaraabatihim qaraabadooda min jihatil um xagga hooyo oo kuwa shiqadaa iyo kuwan liumka ahibaan dee meydka hooyo ayay ugu soo dhawaadeenoo hooyo ayay isugu yimaadaan faqad shaaraku waxay wadaageen oy la wadaageen ikhwada shiqadahayd alikhwata lium fii qaraabatihim qaraabanimadooda min jihat al um ee xagga hooyo ayay dee la wadaageen wasaaduu calayhim wasaaduu calayhim waxay dheeraysteen quwatan quwo bil qaraabada ah weliba oo min jihat al abna way dheeraysteen wuxuu leeyahy sheekhu maydkan dhintay labadan ikhwe meesha joogaa dee mid kastoo ka midii hooyu u sheeganaya oo kana xagga hooye ka walaalayiin dee kana xagga hooye iyo iyo xagga aababa way ka walaalayiin wasaadu calayhim weliba waxay dheeraysteen hooyadii guwatanoo bilqaraabadii ah guwatal qaraaba ayay dheeraysteen min jihati alaaba xagga aabbaa falidaalika saa darteed ayay yushaarikuuna la wadaagayaan ikhwadii ashiqaad ahayd alikhwata lium ikhwadii liumka ahayd bay la wadaagayaan fi thuluthu thuluskii way la wadaagayaan waxay leeyihiin ehm, dee meydka walaalumayn la wada naxay idinkuna hooyaa ugu soo dhawaateen annakuna hooyo weliba waxaan idin dheernay aabbo xoole waa wada leenay dabeetana falidaalika saa darteed yushaarikuuna fi alikhwata lium ikhwadii liumkeed waxay la wadaagayaan fi thulus wayuxsabu aljamiic dhammaantood waxaa laga wada dhigayaa kaanahum ikhwatu lium siday ikhwo lium yihiin baa laga wada dhigayaa wayuxsab waxaa la xisaabinayaa oo laga wada dhigayaa aljamiic dhammaantood kuwii ashiqada ahaa iyo kuwii liumka ahaaba kaanahum sidii oo ay yihiin ikhwata lium ay yihiin oo kale yastawi fiihim oo ay kus ku siman addukuur walinaas rag iyo dumarba waa ku siman yastawi fiihim waxaa u siman addukuur walinaas rag iyo dumarba waa u siman yihin khilaafu lfuqahaa masaladan masalatu lmushtaraka fuqahadu waa isku khilaafeen waqad nasha'a alkhilaafu khilaafku wuxuu ka curtay oo uu ka dhashay bayna saxaabati saxaabada dhexdooda anfusihim af ahaantooda ayuu ka dhex dhashay fii haadihi lmasala masaladan markii aynu joogno masaladan dhexdeeda saxaabadu waa isku khilaafeen waqad nasha'a wuxuu ka dhashay alkhilaafu khilaafku bayna saxaabati saxaabada dhexdooda anfusihim laftooda fi hadihi lmasala masaladan dhexdeeda wa nasha'a canhu khilaafkaana waxaa kasii sii dhashay alkhilaafu bayna alfuqahaa khilaafitaanka iyaguna ay isku khilaafeen masaladan fuqahadi wa nasha'a waxaa ka dhashay canhu khilaafkaa bayna saxaabada alkhilaafu bayna alfuqahaa baa ka dhashay fa dahabuu waxay ku tegeen fii tawriihihim dhaxalsiintooda ilaa madhabayni laba madhab ayay ugu kala jabeen awalan dahaba abuu bakar wa caliyu wa ibnu cabbaas wa kayruhum saxaabadaa iyo kayrkood intaa la tilmaamay iyo qayrkoodba waxa ay ku tegeen ilaa suquudi al-ashiqaa ashiqadu inay daadanayaan oo aanay waxba helahaynin oo aanay ikhwadii li-umka ahaa waxba la wadaagahaynin dardan lilqaacida iyadoo lagu dureerayo qaacidada ama iyadoo la qaalib yeelayo qaacidada oo qaacidadu de waxay dhigaysay in dadka ahlufaralkaa wax la siiyo wixii ka soo hadha kadibna casabada loo soo gudbo hadduu baaqi ka soo hadho weeyo hadduu baaqi ka soo hadhi waayana casabadu inay iska tagaan saasi qaacidadu dhigaysay dardan lilqaacida iyadoo qaacidada lagu dureerayo ama la qaalib yeelaayo qaacidadii caamka ahayd wahuwa madhabu xanafiya iyo walxanaabila waa sida uu qabo madhabka xanafiyadu iyo xanaabiladu dahaba abubakar wa caliyun waxay ku tegeen waibnu cabaas wakayruhum ilaa suquudi lashiqaa darjan lilqaacida wahuwa madhab alxanafiya walxanaabila haaniyan dahabu sayd ibnu haabit dahaba sayd ibnu haabit wa cusmaan wa ibnu mascuud ilaa tawriith alashqaa maca alikhwati lium sayd ibnu haabit iyo cuhmaan ibnu cafaan cabdillaahi ibnu mascuud waxay ku tegeen ilaa tawriith alashqaa ashqadii in la dhaxal siinayo maca alikhwati ikhwadii umka ahayd inay wax la dhaxlayaan oo la odhan maayo iska tagee ee waxaa laleeyahy wax wada qaybsada waa madhabu almaalikiya washaaficiya waana madhabkii labada imaam wa bi hada ra'yi ra'yigan athaani ee labaad qadaa cumaru radia allahu canhu cumar ayaa xukumay aakhiran markii u dambaysay wahuwa almuctabad waana ka muctabadka ee muctabadka alladii kaasoo saarat calayhi ay ku socotay almaxaakim asharciya maxkamadaha sharciga ee maanta waa sida ay ku socdeen wuxuu leeyahy sheekhu khulaasatu lqowl ikhwadan ashiqadahii ikhwada liabka liumka ah inay wax la dhexlayaan iyo inaanay la dhex lahaynin culammadu labadaa ayay ugu kala jabeen haddaba haddaynu qabanno qowlkan muctamadka ee dambe ikhwadii ashiqadahayd waxaan nidhi ikhwadii le-umka ahayd waxbay la dhexlayaan qaabkay haddaba ula dhexlayaan ma waxaa la qallibayaa ikhwada ashiqada ah mise ikhwada li'umka ah ikhwada ashqada haddii la qallibo xoolihii waxaa loo qaybsanayaa lidakari mithlu xadil unhayeyn ayaa loo qaybsanayaa waana sida cabdullahi bni mascuud uu qabo radia allahu canh laakiinna culammadu waxay u badan yihiin sida madhabkan maalikiyada iyo shaaficiyaduba ay qabaan in ikhwada li'umkaa la qallibaayo oo xoolihii loo qaybsanayo lidakari mithlu xadi ilunsaa inankii iyo inantu wa isla ekaysiisanayaan sheekhuna kitaabkeenna de waa kaa inagu soo siiyey wayuxsabu ljamiic kaanahum ikhwata lium yastawii fiihim adukuur walinaas ma kala badsanayaan waa u siman yihin buu nayidhi wa tusamaa hadihi lmasala masaladan waxaa lagu magacaabaa bilcumariya waa liqadaa'i cumar fiiha xukunka uu xukumay cumar awgeed ayaa magacaa loogu bixiyey watusama waxaa lagu magacaabaa bilximaariya walxajariya walyamiya intaana waa la yidhaahdaa wawaju tasmiyatiha wejiga loogu magacaabay magacyadani bidalika sidaa wawaju tasmiyatiha wejiga iyo waxaa loogu magacaabay bidaalika sidaasuna waxa weeye maarwiya waa wixii la wariyey anna cumar radia allaahu canhu ruficat ilayhi hadihi almas'ala cumar ibn khadaab ruficad ilayhi waxaa loo soo kor yeelay oo loo soo gudbiyey hadihi lmasala masaladan faqada wuu xukumay fi lmarati aluulaa markii ugu horreysay wuu xukumay maxaanu ku xukumay biannahu laa shay-a lilakhi shaqiiq akhi shaqiiqi waxba ma laha buu yidhi faqadaa fi lmarati aluulaa markii hore wuxuu ku xukumay cumar biannahu isagu shaani eh laa shay-a lilakhi shaqiiq akhi shaqiiqii waxba ma laha uma waqacat waxay dhacday masaladani fi lcaami aladii caamkii bacdahu ka dambeeyey haddana sanadkii ka dambeeyey ayay masaladun dhacday soo noqotay fa araada wuxuu doonay cumar an yaqdiya inuu ku xukumo masaladii bimaa qadaa bihi wixii uu ku xukumay awalan markii hore fa qaala lahu waxay ku yidhaahdeen cumar lahu cumar axadulwaratha dad warasadii ka mid waxay ku yidhaahdeen yaa amiiru lmu'miniin amiirkii mu'miniintow hab waxaad ka dhigtaa anna aabaana aabbahayo kaana ximaara inuu dameer haabal ka dhig kaba soo qaad bay yidhaaheen yaa amiir almu'miniin waxaad ka dhigtaa hab waxaad ka dhigtaa anna abaana aabbahayo kaana ximaaran dameer inuu ahaa waaye aw ambase xajaran dhagax inuu ahaa mulqan lagu tuuray filyami badda in lagu tuuray alasna miyaanaan ahayn awlaada ummin waaxida awlaad hooyo quri wada dhashay miyaanaan ahayn bal aabbahan aanu dhe aanu dheernahay ikhwadan liumka ah gebigiisa waxaad ka soo qaadaa bal dabeer ka soo qaad ama dhagax baddaa lagu tuuray ka soo qaad miyaanan isku hooyo ahayn miyaanan meydkii aanan u sinnayn siday iyaguna wax ku qaataan annaguna aanu u dhacnaa fara'a cumaru cumar wuxuu ra-yeeyey oo u arkay fii kalaamihi dadka axadkaa waradsada ka mid ah hadalkiisii